بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كين اللحدنات كتاب كلب الأصول كوحين كبلا بدونا رماتك هلك مسألة المختار أنه يمتنع التغليد في أصول الدين مسائل هلك أين كبلا بدونا waa masaa'il usuuludiinka la xidhiidha ama caqiidada la xidhiidha iyo taqliidka usuuludiinka waxyaabo kamid mida ayaynu halkan ku arki doonaa sheekhu masaa'ilkan marka uu qorayo ama uu ka hadlayo inta badan hadday tahay tacriif ama haday tahay eh, sida uu waxu sharxayaba wuxuu raaci doonaa ashaacirada sidii ay waxu u tacriifinayeen ama ay u sharxayeen buu raaci doonaa waynu arki doonaa in sha allahu tacaala mashaa'ilka qaar markaan eegno xagga ugu dambaysa falsafada ayuu toosu raacayaa oo masaa'il falsafadu ay si u taxriifin jireen ayuu raacayaa oo meelaha qaar waxaa la odhan karaa xataa masaa'il ay falsafada iyo ashaaciradu ah, waxay ku kala duwan yihiin meelaha qaar buu falsafada raaci doonaa xagga dambaynu ku arki markaa insha allah almukhtaaru qowlka mukhtaarka ee la doortay mas'alatun almukhtaaru qowlka mukhtaarka ee la doortay أنه يمتنع وحا ممنوع التقليد إن لتقليد سدو في أصول الدين أصول الدين كلمة تقليد سنكرو وهي تقليدك يقين معها ربنا وحليه هي عقيدة فاعلم أنه لا إله إلا الله اعلم أنه لا إله إلا الله نبي محمد با فاعلم لقوليه هي إنك نوحى لينيري واتبعوه لعلكم تهتدون راعى الرسول صلى الله عليه وسلم وادهنون يسينين annahu yamtanicu waxa mamnuuca ataqliidu taqliid baa mamnuuca fii usuuli diini usuuludiinka dhexdiisa la taqliidsado usuuludiinka yaqiin baa loo baahan yahay yaqiin ayaa loo baahan yahay yaqiintii taqliidku markaa ma fulin karo waxaana la ogaaday meelo badan in siyaabo badan loo yaqiinsan karo oo xataa caqli hadduu qofku isticmaalo waxyaabo badan uu yaqiinin karo ayaa jira wadaad asmaci la odhan jiray si kalena hadda waa loo wariyaaye asmaci wadaadkii la odhan jiray ayaa nin acraabiihi uu u jawaabay intuu weydiiyey asmaci baa weydiiyey bima carafta rabbaka buu yidhi war maxaad rabbigaa ku garatay waa nin acraabiya markaasuu yidhi albacra tadullu cala albaciir saaladu neefka saaleeyey bay ku tustaa wa aharu alaqdaami cala almasiir raadka iyo gomadaha raadkooguna ku socodka meesha lagu socday bay ku tusaan fa samaa'un daatu abraaj وأرض ذات فجاج وبحر ذو أمواج ألا تدل على لطيف الخبير إسلام أبو حنيفة الله هذا ليسنا ولقوا وريا إن إسلام تي هذا كان عدة تري إسلام تا يا حيد وحيري البعرة تدل على البعير صالد نفك ساليي بي كتستا إلهي ما حدكو قرنيسا ما لقوا يري نم إسكر ريمية أون أقون لهين أيو كوري إلهي ما حدكو قرنيسا wuxuu idhi albacra saaladu tadullu cala albaciir neefka saaleeyey bay ku tustaa wa aharu laqdaami gomadaha raadkooguna cala almasiiri meesha in lagu dul socday bay ku tusaan fa samaaun daatu abraaj cirka burjiyadaa usaaib burujiyadaa u saaxiibka ah wa ardun daatu fijaaj iyo dhulka wadooyinkaa u saaxiibka ah wa baxrun duu amwaaj iyo badda sidaa u mawjadaynaysa alaa tadullu cala latiifi alkhabiir allaha latiifka ah ee khabiirka ah miyayna kutusayn buu yidhi kuwani miyaadan ilaahay u daliishan karayn buu yidhi waa runtii arrin aada iyo aada u wanaagsan weeyi haddaba qofku haddii xataa una aqoon lahayn caqliyan buu u helayaa waxyaabo badan uu u garanayaa oo taqliid isaga looma ogola almukhtaaru mas'alada mukhtaarka ah annahu sha'nigu waxa weeye yamtanicu waxa mamnuuca التقليد تقليد با ممنوعة في أصول الدين أصول الدين كدحديث لتقليديه ويصح هو أصحيا تقليد كو أصحيا بجزم سجزم أي كجرته أما أقوالها هذا أما يين أهاننه سي أي جزم كجرته أو لجزميه تاواكو أصحي قولك أصحا ويصح بجزم haddii la jazmiyo oo markaa taradud iyo shaki iyo si toona haddii masalan islaanta aan aqoonta lahayn ee waayeelka ah ilaahay baa jiro markii lagu yidhi ama ilaah quraa la caabudaa markii lagu yidhi ay sidii aaminto oo ay jasmiso oo ay eh, tadaruq ixtimaal iyo danni uu meesha ka baxo qalbigeega uu iska asaxayaa wa annahu yasixu wuu asixi bijasmin jasmi micii markuu yahay wuu asixi ee falyajzim ha go-aansado caqdahu caqdigiisa iyo go-aansigiisa ha jasmiyo bianna alcaalama caalamku xaadisu inuu yahay shay xaadis ah oo makhluuq ah caalamka oo dhani inuu xaadis yahay horta qofku ha jazmiyo oo ha ogaado oo ha go-aamiyo ereyga xaadiska ihi waxaa la yidhaahdaa waa waxaan qadiim ahayn oon horay u sii jirin oo isbedbedela oo doorsooma kolkaa caalamka oo dhani waa xaadis walahu waxa u sugnaaday haddana caalamka muxdithun kii abuuray baa u sugnaaday caalamkan mid soo darisiiyey ayaa jira caalamkani waa dee guriganan ku dhex nool lahayba eego waa wax la abuuroo la sameeyey mid sameeyeyna wuu u baahan yahay wa huwa kaa abuurayna allaahu waa allaha alwaaxidu waaxidka ah allaha waaxidka ah ayaa abuuray oo sameeyey hadaba qawaacid caqliyi ah ayaa inta badan ay culimmadu markay sheegayaan ama asxaabulfalaasifa markay sheegayaan ay xuduusulcaalamka u deliishadaan oo iminka maalan fartaydani hadday gacantaydan marka adeegto waa shay jismiyoo laba mid bay yeelan xarako iyo sukun bay yeelan waa laba isku did ah haddaan hadda xarako u sameeyo saa u dhaqaajiyo dee waa xaadis maxaan ku ogaaday meelu ka bilowday baa jiro sukuunkii ka horreeyey sukuunkani waa xaadid oo xaraka ka horreysay xarakadanina waa xaadid oo sukuun baa ka horreeyey wahaakada mid hadaba waxay u baahan tahay muxdisa oo abuura kaa muxdiskiihina waa allah falyejzim ha go-aamiyo caqdahu caqiidayntiisa bianna alcaalama caalamku xaadisun inuu xaadis yahay uu caqiidaynayo walahu waxana u sugnaaday muxdisun mid soo derisiiya wa huwa muxdidka soo darisiiyaana allaahu waa allaha alwaaxidu keligii ah haddaba waaxid buu doonaya haddana inuu tacriifiyo walwaaxidu waaxidku alladii waa ka laa yanqasimu aan qaybqaybsamaynin ow laa yushabbahu aan loo ekaanaynin biwejhin meella aan looga ekaanaynin alwaaxid waa allaha waa ka aan qaybsamaynin een dhinacna haddii la eego dherer buu u qaybsamaa iyo ballad buu u qaybsamaa iyo dhumuc buu u qaybsamaa toona aadan odhanaynin ama an waxaad odhan kartaaba laa yanqasimuda intaad iska dayso laa yushabahu biwejin lama lama shabaho oo meella lagama shabaho laysa ka midlihi shay wa wahwa samiicu lbasiir wallaahu ilaahay tacaalaa sareeye qadiimun waa qadiim oo ereygan qadiim ah wuxuu uga jeedaa xaadis buu ka soo horjeedaa ma odhanaysid ilaahay meeluu ka bilowday ayaa jirto odhan maysid zamanuu bilowday ayaa jirto odhan maysid wallahu tacaala qadiim xaqiiqatuhu xaqiiqadiisuna mukhaalifatun way ka gedisan tahay lisaa'iriilxaqaa'iqi xaqiiqooyinka kaloo dhan walow ereyga xaqiiqo ah isticmaalka uu isticmaalay ereygaa xaqiiqo ah ilaahay ma loo isticmaali karaa subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi wuu isticmaalay qadiim iyo xaqiiqo intaba wuu isticmaalay wuxuu ku yidhi xaqiiqatuhu ilaahay xaqiiqadiisa xaqiiqada waxaa loo isticmaalaa ereyga xaqiiqo ah shayga markaad fasalkiisa iyo jinsigiisa garataa xaqiiqa inta badan falaasifadu waxay qabaan shayga fasalkiisa iyo jinsigiisa markaad garataad isticmaalaysa xaqiiqa dee xaqiiqadu waxa weeye shayga aad tilmaamayso mobeelkaa markaan tilmaamayo markaan ogaado wuxuu ka samaysan yahay ee jinsiga uu ka samaysnaa aan isticmaalayo haddana aan ogaado wuxuu kaga duwan yahay waxyaabaha kaloo dhan oo fasal loo yaqaano eg jinsigu waa waxyaabaha lala wadaago fasalkuna waa waxyaabaha aan lala wadaagin haddaba dee xaqiiqatiu markaa tidhaahda ilaahay ma jinsi buu leeyahay ilahay ma wax lala wadaagaa jira meel ay makhluuqa ka wadaagaan baa jira oo jinsi u noqonaysa haddana fasal baa jira miyaynu odhan karnaa wuxuu makhluuqa kaga duwan yahay eg meelna waa lagala wadaagaa meelna wuu kaga gedisnaadaa dee ma odhan karno xaqiiqatuhu xaqiiqadiisu buu yidhi mukhaalifatun waxay khilaafsan tahay lisaa'iri lxaqaa'iqi xaqiiqooyinka kaloo dhan bay khilaafsan tahay qaala almuxaqiquuna muxaqiqiintu waxay yidhaahdeen laysad ma aha macluumatan mid la yaqaan aalaana hadda oo laysad macluumatan aalaanada waxa weeye ilaahay jinsi u sugi maysid fasalna u sugi maysid oo odhan maysid jinsigaasoo wuxuu la wadaagiya fasalkaasuu wax kaga duwan yahay ayaa jira ilaahay sifaadkiisaad ku garanaysaa ilaahay sifaadkiisa ayaad ku garanaysaa subxaanahu wa tacaala laysat macluumatan alaan wlmukhtaaru mukhtaarku waxa weeye walaa mumkinatan fi laakhira aakharana suurtagal ma aha in jinsi iyo fasal ilaahay leeyahay aad barato oo xaqiiqadii ah taasi aakharana suurtagal maaha buu ku haddana lama yaqaan aakharana suurtagal maaha mukhtaarka iyo waa suurtagal labaduba way way jiraan rag odhanayaana mas'alada laga hadlaya aragtida ma aha waxa weeye masalada laga hadlaya xaqiiqada ilaahay ayay leeyihiin ma la arkay xaqiiqada ilahay ma la hadda ma la garanaya maya buu ku yidhi aakhirana la garan maaya buu ku yidhi markaa wlmukhtaaru mukhtaarku waxa weeye walaa mumkinatan mumkinana ma aha fi laakhirati aakhirana mumkina ma aha welibana mumkankani waa kii jawaaska ahaa hadda laysa bijismin ilaahay jismi kama samaysma oo waa jismi odhan maysi walaa jawharin jawharna ma aha walaa caradin caradna maaha waxaa la yidhaahdaa jismiga waa jidhkan aynu naqaanee qaybsame ee dherer iyo maxaanku dhaha ballac iyo waxaa u qaybsama jawharkana jawharulfardi baa ayaa soo gelayo oo waa wax boos qabsan kara oo meel qabsan kara walow ha u yaraade oo marka lasii qaybqaybyo lasii qaybqaybyo inta ugu yarca sida daqiiqda oo kale markaad farta saarto ama boodhka taayirka gaadhigu uu maray markaad farta saarto farahaagan inta yaree soo raacda aad sii bururiso aad sii bururiso inta ugu yar ee haddii halkaa la dhaafo shaygu uuna jiraynin kaasaa jawharufardi la yidhaahdaa laysa bijismin jismi ma aha walaa jawharin jawharna ma aha walaa caradin caradna ma aha carabku waxa weeye waxa aan goonida isku taagin ee kayrkii ka dul muuqda sida madowga iyo cadaanka iyo dherarka iyo dhoobnida iyo gaar iskuma taagaana meel bay ka dul muuqdaan carab baa loo yaqaanaa lam yazal kamuu zuulin waxdahu keligii inuu ahaado walaa makaana kiyuna makaan jirin walaa zamaana iyo kiyuuna zamaan jirinna lam yazal waxdahu ilaahay keligii unbuu ahaan jirin weligiiba ma markii uu dhulka iyo cirka abuuray iyo makhluuqan uu abuuray unbu kelidii ahaa markuu makaanka iyo zamaanka abuuray unbu kelidii ahaa mise ilaahay intuu abuurayna kelidiibuu ahaa intuuna abuurin makaan iyo zamaan toonana kelidiibuu ahaa maye markaste kelidiibuu ahaa buu yidhi lam yazal kama zuulin waxdahu kelidii inuu ahaado kama zuulin walaa makaana kiyuuna makaan jirin wowga waa waawul xaaliyo waawul xaaliyo wey iyaynaan moodin walaa makaana makaan lahu ilaahay uma sugna inuu leeyahay walaa makaana lahu ilaahay makaan uma sugna sidaa male hadda hadda wuxuu leeyahay lam yazal waxdahu keligii inuu ahaa kama zuulin walaa makaana kiyuuna makaan jirin markii hore isagoon makaan jirin iyo hadda uu makaan jiraba keligii kama zuulin laakiin dee sheekha waynu arki doonaayo kolley waa madhabkii ashaacirada ayuu ku tegi doonaayo makaanka wuu diidi doonaa laakiin hadda halkan kuma diidayo meel kale inoogu iman doontaa isagoo makaanka diidan walaa makaana makaan kii yuuna jirin ayuu keligii ahaa walaa zamaana zamaane kii yuuna jirin ayuu keligii ahaa uma axdaa wuxuu soo abuuray uu soo derisiiyey haada alcaalama caalamkan ayuu soo derisiiyey bilixtiyaajin isagoon u baahnayn caalamkanna wuu keenay baahina uma qabin walow shaaa hadduu dooni lahaa maa axdaahu maba soo derisiiyeen walow shaaa hadduu dooni lahaa maa axdaahumuuna soo darisiiyeen oo ilaahay hadduu doono makhluuqanba ma abuureen uma baahna baahidiisana kuma salaysna lam yaxdu ma soo dariyin bihi soo darinta iyo abuuridda makhluuqan uu abuuray fii daatihi daata ahaantiisa xaadiun wax xaadis oo ilaahay kusoo dariyey ma jiro waxaynu ognahay qofku markuu wax sameeyo daal buu dareemaa hadduu shaqeeyo wax qabto daal buu dareemaa ilaahay markuu koonkan abuurayey wax alla wax ku soo dariyey ma jiro ilaahay daal ma dareemin oo tacab ma dareemin oo wax alla wax ku soo dariyayaa ma jiro lam yaxdus bihi fii daatihi xaadiu lam yaxdus kuma soo kordhin bihi abuuridda makhluuqan uu abuuray fii daatihi daata ahaantiisa xaadiu facaalun waa mid xoog u sameeya limaa yuriid wuxuu doono xoog buu u sameeyaa laysa mana aha ka milihi isagoo kale shay-un shayna ma aha ilaahay wax u shabaha oo u egina ma jiro alqadaru qadarka khayruhu kiisa khayrka ah iyo wa sharuhu qadarka kiisa shartiihi kiisa sharkiihiba minhu xagga alluun bay ka ahaadeen cilmuhu ilaahay cilmigiisu shaamilun wuxuu shamliyaa likulli macluumin wax kastoo macluuma axaata bikulli shayin cilmaa cilmuhu cilmigiisu shaamilun wuxuu shamliyaa likulli macluumin macluum oo dhan waa halka muctaziladu ay leedahay maye likulli macluumin yaan la odhanine ha la yidhaahdo juziyaadka maahe kuliyiga ayuu shamliyaa wa qudratuhu ilaahay qudradiisuna waxay shamlisaa likulli maqduurin maqduur oo dhan maqduur oo wax kastaoo la awoodo oo la karo ilaahay qudradiisii way shamlinaysaa likulli maqduurin oo welibana saalix u ah qudrada ha odhani ilaahay muna is-abuuri karayn hadaba wa qudratuhu ilaahay qudradiisu shaamilun waxay shamlinaysaa shaamilatun waxay shamlinaysaa likulli maqduurin wax kasta oo maqduura oo sha'nigiisu uu yahay in la sameeyo maa calima annahu yuujadu maaka calima alla uu ogaaday annahu yuujadu in la heli doono araadahu wuu doonay waxa rabbi cilmigiisu uu ku tacalluqay ee in la heli doono uu og yahay oo dhan isagaa doonay oo adduunkan kama dhaco shay uuna doonin iraadadiisii bay ku xidhantay laakiin eeg way ka duwan tahay raalli ahaanshaha adduunkan kama dhaco shay una raalli ka ahayn odhan maysid ilaahay subxaanahu wa tacaala kufrigu dee wuu dhacaa raallina kama aha maa araadaku maa calima kuu ogaada annahu yuujadu in la helayo araadahu waa doonay wamaa ka laa una ogaaninna falaa ma doonin baqaa'uhu ilaahay baaqi ahaanshihiisu hayru mutanaahin meella kuma gebagaboodo ilaahay meel buu ku dhammaanaya xilli buu dhammaanaya adduunyadani xilli bay dhammaan laakiin ilaahay xilli buu dhammaanaya lama odhanayo lam yazal kamuu zuulin biasmaa'ihi asmaadiisa iyo wa sifaati daatihi sifaatu daadkiisa kamuu asmaada garanaye sifaadka sifaatudaadka la yidhaa dee waxaan u malaynayaa sifaadka sifaatudaad waxay sameeyaan ashaaciradu sifaadkay qaybiyaan sifaatudaad iyo hayr bay u qaybiyaan sifaatudaadka halkan uu inoogu keeni doonaa ilaahay asmaadiisa iyo sifaatudaadkiisa kamuu zuulin buu ku yidhi macnaheegu waxa weeye ilaahay isagoon waxba abuurin ayuu khaaliq ahaan jiray magacan khaaliq ah ma wuxuu watay markuu wax abuuray uun mise ilaahay isagoon waxbaba abuurin buu khaaliq ahaa waa lam yazal buu ku yidhi zuulin inuu khaaliq noqdo oo sifadan sifaatu sifadan inuu ku sifaysnaado isagoon waxbaba abuurinba sifaatu daadkii buu doonaya inuu macneeyo laba mid weeyaan maaka weeyi sifaatu daadku dalla calayhaa uu ku tusiyo ficluhu ilaahay ficilkiisu ilaahay ficilkiisu wuxuu ku tusiyo sifaatu daad baa la yidhaahdaa oo min qudratin karid ah. ilaahay qaadir buu ahaa haddaba iyo wa cilmin cilmiya ilaahay caalim buu ahaa iyo wa xayaatin xayaataa ilaahay xayun buu ahaa iyo wa iraadatin iraado ilaahay muriid buu ahaa ow amase tanziihuhu tanziihiisii uu ku tusiyo nasihidda cani naqsi naqsiga laga nasahayo oo min samcin maqalkii asamiic buu ahaa wa basarin araggii abasiir buu ahaa wa kalaamin hadalkii amutakalim buu ahaa wa baqaa'in baaqi ahaanshihii oo baaqi buu ahaa hadda kuwa laftoodana muctasiladu way diideen waxay yidhaahdeen samiic bilaa saami bilaa samcun bay yidhaahdeen sam eeg samiic ilaahay samiic buu ahaaye laakiin waa bilaa samcin halkaasay muctasiladu iyagu mareen saa eeg saamic weeyi waxbuu maqlaa laakiin samci male lam yazal ilaahay kamuu zuulin biasmaa'ihi asmaadiisa macnaheegii ilaahay kamuu zuulin wa sifaati daatihi sifaatu daadkiisa macnahoogiina kamuu ma wahuwa ma maadani waxay khabar u tahay sifaatu daadka wahiya sifaatu daadku maa dalla waa ka uu kutusiyo calayhaa dusheeda ficluhu ficilkiisu oo min qudratin karid ah wa cilmin cilmi ah wa xayaatin nolol ah wa iraadatin doonid ah ow amase tansiihuhu nasihidiisa cani naqsi laga nasaha ay kutusinayso oo min samcin maqal ah wa basarin arag ah wa kalaamin hadal ah wa baqaa'in baaqi ahaansha ah wamaa saxaka uu asaxo filkitaabi kitaabka dhexdiisa iyo wa sunnati sunnada oo mina sifaati ilaahay sifaadkiisa ah nactaqidu waxaynu u caqiidayni daahira macnaahu macnihiisa siduu daahirka ku yahay wanunazihu ilaahay waan ka nazahaynaa cinda samaaci mushkilihi mushkilkiisa markaan maqalo halkan waxaa weye masaladanina sifaatka ama asmaada ilaahay ama sifaatka ilaahay subxaanahu wa tacaala marka la eegayo ashaaciradu waxay yidhaahdeen sifo ilaahay naqsi ku ah ayaa jirta sifadaa ilaahay naqsiga ku ah markay soo aroorto haddaad ilaahay sifadaa siisood ku sifayso ilaahay baad naqsi wax naqsiga u ogolaatay ilaahay naqsi ha u ogolaanin eh sifadaa waa inaan macno kale u eegnaa oo ama ta'wiil lagu sameeyaa ama tafwiid lagu sameeyaa waxayna ka cararayaan laysa ka milihi shay wa huwa samiicu lbasiir naqsiga waxa u dheer in la yidhaha ilaahay baa shabahaya makhluuqiisii mid ka mid a markaad ilaahay samci u ogolaatay subxaanahu wa tacaala ee tidhi ilaahay samci wuu leeyahay ilaahay waa samiic maqalna wuu leeyahay naqsi kuma aha waa kamaal u geyso oo hays odhanin makhluuquba waa kuwan samcina leh waxna maqle eh ilaahay miyuuna shabihin hays odhanin makhluuqa samcigan sidaad u leedahay ilaahay waxa wuu maqlaa maqalna wuu leeyahay kan bani aadamkao kalena ma aha sidaasoo kale unbaa sifaadka kale ilaahay marka majiye aad aragto kiyo loo sugayo oo la leeyahy ama nuzuul loo sugayo ha sawiranin uun isla kan adigu aada samayso un ha sawiranin uun oo ha odhanin uun ilaahay subxaanahu watacaala haddaynu nidhaahno maji iyo imaatin buu leeyahay naqsi baa ka dhacaya oo naqsi bay ku tahay hays odhaninuun kolkaa majii'ii iyo nuzuulkii labadiiba naqsi bay ku yihiin iyo wixii lamidka ahaa ha odhanin waxaa tidhaha ilaahay majii buu leeyahay sidanuu isku tilmaamay oo nuzuul buu leeyahay waa lagu tilmaamo nebi maxamed baa ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sow laguma tilmaamin dee kuwan basharku uu leeyahayna ma ahe e waa kuwo isaga u cunama oo laysa ka milihi shay baad haysa ilaahay wax shabahayaa ma jiro una sug de tashbiihana ka ilaali tacdiilkana ka ilaali wamaa ka saxa asaxay fil kitaabi kitaabka dhexdiisa iyo wa sunnati sunnada dhexdeeda oo mina sifaati sifaad ah nactaqidu waxaanu caqiidayni daahira macnaahu macnihiisa daahirkeegaanu u caqiidayni wanunazihu waanu nasahaynaa allaha ilaahay ayaanu ka nazahi cinda samaaci mushkilihi ka mushkilka a ah, maqalkiisa agtiisana mushkilka waa ka tashbiiha keenaya ama waxyaabaha lamidka ah waanu tanziihinaynaa ayuu ku yidhi haddaba sida loo tanziihinayo ayuu fasiraya oo ibraahimu luqaanigu waa kii odhan jiray fakullu nasin awhama tashbiiha awilhu oo muxuu odhan jiray ow rum haye ow fawid lahu tanziihan may ahayd ow rum ow fawidhu rum lahu tanziihan waa sax weeye waxaan u jeednaa taasuu doonayaa inuu ka hadlo maadaama oo halkan yidhi cinda samaaci mushkilihi ilaahay hala tanziihiyo markii mushkil la maqlo sida loo tanziihinayaana waa kan buu ku yidhi uma ikhtalafa waxaa iskhilaafay a'immatuna imaamyadayadii way iskhilaafeen maxayna isku khilaafeen an nu'awilu miyaan awilnaa oo hadda maalan marka la yidhaha wajaaa rabbuka ma la yidhaahdaa wajaaa amru rabbika oo amar ma la keenaa am nufawidu mise waan tafwiidinnaa oo waxaanu nidhaahnaa wajaaa amruka ilaahay baa garanaya macnahayga garan mayna ilaahay baa garanaya labadaa midkeenu ka dhignaa waxaa ku kalifay labadan in la yidhaha labadan midkee la sameeyaa majii oo loo qaato kan aadamuhu sameeyo hadaa tidhaha majia ah, ilaahay loo sugayaa waa kan aadamaha de kan aadamaha cidna ma odhanin maxaa kuu diiday inaad tidhaahdo majiu waa maji oo waa imaatin laakiin kan aadamuhu sameeyo maayo waa ku ilaahay u cunama ma taasi mayna tanziih ugu fillayn waa tanziih way tahay uma ikhtalafa waxaa iskhilaafay a'immatunaabaa iskhilaafay waxayna isku khilaafeen an nu'awilu miyaan awilnaa am nufawidu mise waan bandhignaa munazihiina lahu anagoo ilaahay nasahayna maa tifaaqihim iyagoo iswaafaqay hadda ala ana jahlanaa jahligeenna bitafsiilihi ereygaa tafsiilkiisa iyo macnihiisa tafsiilka aan jahli ka noqona laa yaqdaxu inuuna waxba ceebaynaynin alqur'aanu qur'aanka annafsiyu ee nafsigi ihi hayru makhluuqin mid makhluuqa oo la abuuray ma aha alqur'aanu nafsiyu hore waxaynu u soo aragnay alamru nafsiyu waxa kaloon soo aragnay annahyu nafsiyu waxa kaloon soo aragnay alkalaamu nafsiyu dhammaan nafsiga waxaynu nidhi xagga dambe ayaa fiican gaar ahaan xataa jamculjawaamicaba maaha kowkabka oo kale ayaa suurtagal ah inaynu aad kelmaddaa sharxeega aynu u yar eegno xataa jamculjawaamica inaynaan ku eegin baa inoo fiican alqur'aanu nafsi waxa weeye dee sidii aynu amarka nafsigaa usoo qaybinay ayay u qaybiyeen ashaaciradu xataa muctasiladu way diideen oo lama qabaan oo waxay yidhaha eh, kalaamu nafsi iyo iyo kalaamu lafdi ma ogola amar lafdi ah iyo amar nafsiya ma ogola waxay yidhaahdeen iraadada eh, doonista markaad shaygan dalabka dalbidda dalbidda iraadada muctasilada qabta dalbidda bay yidhaahdeen shaygan markaad dalbayso saw mayn hadda maynaan arkaynin xaggan hore lam yazal biasmaa'ihi wa sifaatihi ilaahay isagoon khaaliq ahayn isagoon hadda abuurin cirkan iyo dhulkan ayuu maxay ahaa khaaliq oo khaaliq una ka zuulin haddaba inta qur'aanka la soo dejinayay oo la hadlayay mutakalim buu ahaa ilaahay kama zuulin marnaba mutakalim kolkaa haddaba oo ade e, alkalaam anafsi halkay u wataan waa halkaa alkalaam annafsi waxa weeye kalaamkii qur'aanka ahaa ee halkan inoogu qornaa laftiisa ma aha waxa weey kani kuu tusinayo kan nafsi kani wuxuu kutusinayaa qoran hadalkani wuxuu kutusinayaa doonis qalbigaaga ku jirta oo shaygan aad ku hadashay aad doonaysay doonistaa weeye horta waxyaabaha nafsiga loo idaafaynayo ee meesha ku jiro oo dhani alqur'aanu qur'aanka annafsiyu ee nafsigiihi hayru makhluuqin maaha makhluuq maktuubun daaligiisa halkaa in maktuubun daali laga dambaysiiye ayay ahayd maktuubun waana la qoraa daaligiisa fii masaaxifinaa masaaxifteenna lagu qoraa masaaxiifteena lagu qoraa hadaba kan musxafka inoogu qoran masladu de waa masle halkaa dambe ku arki doono dood baa kolley furmi doonta oo qadiyadan marka alqur'aan anafsi ama alkalaam anafsi la yidhaa waynu arkaynaayo dood badan baa iman doonta oo qofan hadlinoo laleeyahay wuu hadlay adigoo aamusan oo halkaa intaad iska joogto ama aan juuqba odhanoo ama aan cidnaba intaan ku salaamaad odhanaysaa waan kaa qaaday maba hadlaysid maxaad iga qaawdayso kaa qaaday maxaad igaga qaadday alkalaam anafsi hoos baan kaaga qaaday korkaaga ma qaadin eeg waxyaabo badan baa meesha ka laazimi kara oo ka dhalan kara adigoon hadlin oo hadal lagu nisbeeyaa ka dhalan karta adigoon hadlin oo hadal lagu nisbeeyo ayaa ka dhalan karta oo dee qoloba waxbay keensan doontaayo xataa ashaacirada laftoodu markay leeyihin alkalaamu nafsi waxaanu ka ilaalinaynaa bay yidhahdeen qur'aankan waa makhluuq in la yidhaah ayaa nagu keliftoo kow kaa bay waayo kol haddii qur'aankan xuruuf la qorayo ay tahay oo kala dambayso halkaa ku qorayo dee kan aan qoraya haddaan idhahdo xaadis ma aha oon halkaa kelmadan halkaa ku qoray labada xarafe isdaba yaalla saw kuwan kala horeeye bay yidhaahdeen dee ka dambeeya miyuuna ka dambayn ka horreeyey kol hadii ka dambeeyo dambaynba ay u sugnaatay dee xilli waa in loo helaa bay yidhahdeen uu yimid xilli uuna jiri jirin iyo xilli uu jiri jiray waa in loo kala helaa bay yidhahdeeno xuduud baanu uga baqaynaa bay yidhahdeen qur in lagu sifeeyo ta lagu kalifaysa ka mid weeyaan bay odhan doonaan taawun ma aha waxyaaba badan bay keeni doonaan alqur'aanu nafsiyu qur'aanka nafsigii غayru makhluuqin makhluuq kayrkii weeye maktuubun waxaana lagu qoraa fii masaaxifinaa masaaxiifteenna maxfuudun waxaana lagu ilaaliyaa fii suduurinaa laabaheenna maqru'un waxaana lagu akhriyaa bialsinatinaa carabadeenna cala alxaqiiqati xaqiiq ahaan yusiibu ilaahay wuu hawaabiyaa cala daacati daacada wa yucaaqibu wuuna ciqaabaa ilaa an yacfuwa inuu iska cafiyo wayakfiro uu dhaafo mooyaane hayralmushriki mushriga kayrkii mushriga isaga lama cafiyo lagamana dhaafo mushriga kayrkii wuu cafiyi karaa wuuna ka dhaafi karaa cala almacsiyati macsiyaduuna ku ciqaabi wa yucaaqibu cala almacsiya qofku dembiile hadduu yahay ilahay wuu ciqaabaya macsiyadana loo ciqaabi laakiin waxaa dhici karta in laga dhaafo oo laga cafiyo mushriga ciddaan ahayn walahu ilaahay waxaa u sugnaatay isaabat alcaasi ee halkaa markaynu leenahay wayucaaqibu wayucaaqibu sow inta yar qaws ma gelin ama xariijin ilaa an yacfuwa wayakfira hayra almushriki waa muctarida intaasi waxay ka dhigan tahay yusiibu ilaahay wuu sawaabiyaa calaa daaca buu ka sawaabiyaa wayucaaqibu cala almacsiya macsiyadana wuu ciqaabaa ilaa an yacfuwa inuu cafiyo mooyaane wayakfira iga goday waa la kordhigaya wayakfira inuu dhaafo mooyaane hayramushriki mushriga kayrkii ayaa la cafiye ama laga dhaafi mushriga mayel isaga walahu ilaahay waxaa u sugnaaday isaabatulcaasi walahudani lahudani waa jawaaskii caqliga ahaa hamoodinkii sharciga ahaa walahu ilaahay waxaa u sugnaaday isaabatulcaasi caasiga in la sawaabiyo nin caasi eh, nin caasiya oo dembiilaah in haddana ajri la siiyo waa jawaaskii caqliga ah hadda sharci ahaan waxa dhacay maaha jawaaskii caqliga ah waayo ilaahay horta sow makhluuqa male sow suu doonaba iyo suu suu doono yeele ma aha nin dambaabay hadduu ajri siiyo ma cid baa ku qabsan karta ma ilaahay cid hadduu nin dambaabay ajri siiyo hadda uba dambaabayba ilaahay cidi ku qabsan kari mayso waa aljawaaz alcaqli weeyi hamoodina jawaaskii sharciga ahaa sharci ahaan bay u banaan tahay oo shareecadeenii way dhex dhacday oo diinteenii baa kulee kan dembiilaha laga yaabaa dembiga in ajri lagaaga qoro maaha sidaa macnaheedu walahu ilaahay waxaa u sugnaaday isaabatulcaasi caasiga in la sawaabiyo wa tacdiibulmuiici muiicana in la cadaabo inay makhluuqiisii yihiin usuu doono ka yeeli karo unbuu doonaya inuu sheego wa iilaamu dawaabi makhluuqa in la xanuujiyo waa mayeedhaanka in la cadaabo oo la xanuujiyo waladfaali iyo caruurtaba in la xanuujiyo mayeedhaankii xoolaha ahaa in la xanuujiyo de waa makhluuqiisiibuu ku waa aljawaaz alcaqli wayastaxiilu waxa mustaxiil ah wasfuhu ilaahay in lagu tilmaamo biulmi ulmi in lagu tilmaamo ilaahay waa aalim lama odhan karo yaraahu ilaahay waxa arki doona almu'minuuna mu'miniinta ayaa arki doonta fi laakhirati aakhare dhexdeeda ayay ku arkayaan jannada inta la galay iyo intaan jannada la gelinba aakhare ilaahay waa la arki doonaa yaraahu lmu'minuuna fi laakhira xadiidkii muslimka ayaa si toosa u caddeeyey yaraahu waxa arkaya ilaahay almu'minuuna mu'miniinta ayaa fil aakhirati aakhare arkaya xadiisu abi hurayra wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka sugan inuu yidhi dadkaa weydiiyey yaa rasuul allah hal naraa rabbanaa yowma alqiyaama rabbigayo ma arkaynaa maalinta qiyaamada rasuulku wuxuu ugu jawaabay sala allahu calayhi wasalam hal tudaaruuna fi lqamari leylata albedri ma isku cidhiidhidiin ama ma isku dhibtiin dayaxa oo afar iyo toban ah aragtidiisa qaaluu laa yaa rasuul allah qaale wuxuu idhi fahal tudaaruuna fi shamsi laysa duunahaa saxaabun cadceedda oo daruuri ayna ka sokayn iyada ma isku dhiibtiin qaaluu laa yaa rasuul allah qaala fainakum tarawnahu ilaahay waad arki doontiin kadaalika sidaasoo kale aad ilahay u arki doontiin wax ciiriye iyo wax dhibca iyo waxaasina ma jiraan xadiidku wuxuu tilmaamayaa in haddaba qabla dukhuuli janna jannadaba intaan la gelin ka hor in ilahay la arkayo waayo su-aasha ayaa ahayd hal naraa rabbana yowma alqiyaama jannada iyo naarta gelideeduna dee intii dadka la xisaabiyey kadib ayay dhacaan jannada dhexdeedana sidoo kale waa la arkayaayo xadiidkii muslimka ayaa inoo caddeeyey in jannada dhexdeeda ilaahay lagu arkayo oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugan inuu yidhi idaa dakhala ahluljannati aljanna yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala turiiduuna shayan an aziidukum ahlu jannuhu markay jannada galaan ahlu naarkuna naarta galaan ayuu rabbi odhan ma rabtiin shay aan idiin ziyaadiyo fa yaquuluuna waxay odhanayaan alam tubayid wujuuhana ilaahayow maadan wejiga yagii caddaynin alam tudkhilna aljannata ilaahayow miyaadan jannadana gelinin watunajiina min annaar ilaahayow miyaadan eh, naartii naga badbaadinin fayakshifu alxijaab xijaabkii ayuu faydayaa famaa ucduu lama siin shay-an axaba ilayhim wax laga jecel yahay min annadari ilaa rabbihim rabbigood inay arkaan waaba isla aayaddu siday tilmaamayso liladiina axsanu lxusna waziyaada waa isla ziyaadadaa mu'miniinta ayaa arki baa la yidhi gaaladu ilaahay arki maayaan waayo waxaa la yidhi kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun maalintaa rabbigood waa laga xijaabayaa maalintaa rabbigood waa laga xijaabi yaraahu waxaa arkaya almu'minuuna mu'miniinta ayaa fi laakhirati aakhire dhexdooda ku arki talow adduunka ilaahay ma la arki karaa wlmukhtaaru mukhtaarku waxa weeyi jawaazu ru'yatihi ilaahay aragtidiisu inay bannaan tahay fidunya adduunyada lagu arko adduunyadana ilahay waa lagu arki karaa wayba dhacdayba bay culimada qaar qabaano waxa weeye horta jawaaska jawaaska guud marka ay daliil u raadinayaan in ilaahay adduunka lagu arki karo nebi muuse ayay yidhaahdeen wuxuu yidhi rabbi arinii andur ilayka ilaahow iskay tus buu yidhi aan ku arkay nebi muuse nebi buu ahaaye ma waxaan dhici karaynin oo ilaahay xarimay oo suurtagal aan ahayn ayuu ilaahay weydiisan lahaa bay yidhaahdeen rabbini rabbi arini andur ilayka ilaahu iska wax dhici kara oo jawaabki caqliga ahaa bay ka hadlayeen jawaabki caqliga ahaa wax u dhici kara ayaa ayuu ilaahay weydiistay markaasaa la yidhi ima arki kartid haye wayba dhacday qolada lihina aayadii aadka la iskugu khilaafsanaa ee laylatal isrihi dee waa kii ay isku khilaafsanaayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu rabbigii arkay iyo in kale waa masaladii mufasiriintu halkii ay isku hayeen laylatal isrihi halkaa haddaba waxaad arki karaysaa ama ay culimadani qaateenay ku tegeen in adduunka ay dhici karto oo nebi maxamed marka la eego dee laakiin cid kale maya cid kale ama haddaan arki karaa ama nin nebi maxamed ka dambeeyey baa arki karaa taa maya walmukhtaaru waxa weeye jawaazu ru'yatihi aragtida banaanideeda fi dunya asaciidu qofka saciidkiihi man kataba allaahu alla ninkuu u qoro weeye u qoray weeye fil azali azalkii mowtahu inuu ku dhinto muuminan saciid waxaa la yidhaahdaa qofka ilaahay horay ugu qoray inuu dhimanayo isagoo mu'mina camalkiisu suu dooniba ha noqdo ama ha badnaado ama ha u yaraado khaatimadu ay u hagaagayso wa shaqiyu shaqiguna cagsuhu kaasuu ka soo horjeedaa uma laa yatabaadalaani labadaasi isma bedelaan oo lagama yaabo nin saciid uu u qornaa xagga allah inuu shaqi noqdo ama nin shaqi uu u qornaa xagga allah inuu saciid noqdo uma laa yatabaadalaan wa abubakrin abubakr maa zaala kamuu zuulin bacayni ridaa raalli ahaansha isheed oo minhu xagga rabbi ka ahaatay ilaahay uu ka raalli ahaa abubakr radia allahu tacaala canhu looma jeedo hadda waa abubakrin maa zaala bicayni ridaa minhu bada bacda risaala un ma aha bacda risaala iyo qabla risaalaba abibakr ilaahay uu ka raalli ahaa saas ayuu hadalka u wataa waayo waxaa la leeyahay ama waxay culimadani yidhaahdeen markay masaladaa ay ka hadlayeen waxa jiray sida ninkii la odhan jiray eh, muxuu ahaa eh, saciid ibnu zayd aabihii oo kale ninkii casharat lmubashariin ku jiray eh, cumar bin khadaab ay ilmaadeerka ahaayeen aabihii jaahiligii buu dhintay haddana waxaa la tilmaamay nusuusta tilmaantay isagoo ummada in lasoo saarayo waayo wuxuuna raalli ku ahayn isagoo nebi maxamed aan la soo dirin shirkiyaadkii iyo khuraafaadkii maka dhexdeeda ka jiri jiray intuu kacbada hadhkeega ku tiirsado ayuu odhan jiray wallahi maaha diintii nebi ibraahim waxani sanamkan aad caabudaysiin iyo waxa nagu jiraa toona maaha diintii nebi maxamed tiibuu ku dhintay ti haddaba waxaa jiray dad haba yaraadaane iyagoo qilo iska ah toosnaa markooga hore oo dad iska toosanoo ilaahay subxaanahu wa tacaala xanafiyada uu waafajiyey diinta toosan uu waafajiyey ayaa iska jiray bay yidhaahdeen kolka ha ku cibaadaystaan sharciyadii ka horreeyey iyo nebiyadii ka horreeyey sharciyadoodii ha ku cibaadaystaan abibakar haddaba wuxuu leeyahay nebi maxamed ka hor intii rasuulka aan la soo dirin horta mid baa la ogyahay weligii khamre ma cabbin abibakr weligii khamre ma cabbin taa waa la ogyahay qadaayaadka laga warramo marka la doonayo ama jaahilu weligiina sanamyada dadka qaata ama sanamyada dadka u taga kuma biirin baa la yidhi oo sanamkana dadka qaata ma ahaan jirin taana waa la ogyahay laakiin dee waxa ku daray sheekhu hadda halkan uu ku leeyahay ilaahay baa raalli ka ahaa mar kaste wa abubakrin abubakar maa zaala kamuu zuulin abubakar ummadeenna ninkii ugu khayrka badnaa inuu yahay bacda rasuulilaahi baynu ognahay sala allahu calayhi wasalam wa abubakrin abubakar maa zaala kamuu zuulin bicayni ridaa raalli ahaansha isheed oo minhu ilaahay ka ahaatay walmukhtaru mukhtaarku waxa weeye ana aridaa raalli ahaanshaha iyo walmaxabata maxabaduba hayrulmashiicati mashiicada oo doonidda mashiicada iyo waliraadati iraadada oo doonidda ah hayrkood wey eeg lababa dhinac bay iskugu xigaan alridaa waa isku mid almashiica waliraadana waa isku dhow yihiin oo dee waa laba erey oo aad iskugu dhow haddaba ridaha iyo maxabadu mashiicada iyo iraadada way kala duwan yihiin oo waxaa la yidhaahdaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi walaa yardaa licibaadihi lkufra walaa yardaa licibaadihi lkufra ilaahay raalli ugama aha addoommadiisa inay gaaloobaan oo kufriga ilaahay raalli kama aha hadda eeg kufrigii wuu dhacayaa oo eeg addoommo gaala ah waa la helayaa oo hadduuna ilaahay dooni lahayn ma dhaceen waayo waxaa la yidhi walow shaaa rabbuka maa facaluuhu eeg halkan waxaa la yidhi mashiiadii walow shaaa rabbuka ilaahay hadduu dooni lahaa maa facaluuhu mayna sameeyeenba kolka waad arkaysaa kufrigan dhacaya kaafiriinta ka dhacaya waxa wey bimashiiat illaah laakiin ilaahay raalli ahaanshihiisa ma ilaahay raallika ma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli buu ka yahay lama odhan karo masalada muctasilada iyo ashaacirada qaar ka tirsan ayaa mas'alada yidhi iraadada iyo mashiicada iyo waxan oo dhan maxabada waa isku wada mid bay yidhaahdeen kolka labadan aayadood maxaa lagu kala macnayni haddaba walaa yardaa licibaadihi lkufra iyo walow shaaa rabuka maa facaluuhu walmukhtaaru waxa weeye ana aridaa iyo walmaxaba hayru lmashiicati mashiicada hayrkeed weeyi waliraadati iyo iraadada hayrkeed weeyi huwa ilaahay alrasaaqu isagaa wax arsaaqah risqigu u socdaa hadda inuu macneeyo risqiga xalaal iyo xaaraanba risqi ma lagu tilmaamaa mise xalaashoo qura unbaa risqi lagu tilmaamaa mas'aladaa ayuu ka hadlaya kolkaa waa mas'ale khilaafiyo hadalkeegu aad uu u badan yahay wuxuu sheekhani odhan doonaa xalaasha unbaa risqiga lagu tilma xalaal iyo xaaraanba risqi waa la odhanayaa buu odhan doonaa xalaal iyo xaaraanba wixii la cunaaba waa risqi wuxuu dooniba ha noqdo warisqu risqigu maa yuntafacu bihi waa wax la intifaacsado walow xaraaman xaaraanba ha ahaade waxaanu ku garanay buu yidhi ilaahay wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allaahi risquhaa buu yidhi daabad kasta iyo wax kastoo dhulka korkiisa tukuba ilaahay ayaa risqigeega haya haddaba qofka haddii xaaraanuun la siiyo xaaraanuun haddii la siiyo intii uu dhulka joogay oo xaaraan cune uun uu ahaa ma la odhanayaa ilaahay ma arsaaqin risqi ilaahay ma arsaaqin ma laodhan hadda xaaraanuun buu cunayey maya walmuqhtaaru mukhtaarku huwa ilaahay arrasaaqu waa mid rasaaqa oo wax arsaaqa warisqu risqiguna maa yuntafacu bihi waa wax la intifaacsado walow xaraaman xaaraanba ha ahaadee biyadihi ilaahay gacantiisa ayay ku sugnaatay alhidaayatu hanuuninta iyo walidlaalu baadiyeyntuba ilaahay unbaa waxna hanuuniya waxna baadiyeeya walow shaa allahu lajacalakum ummatan waaxida buu ilahay leeyay hadduu rabbi dooni lahaa ummad qura ayuu idinka yeeli lahaa oo ama hidaayada ku midowda ama dalaalka ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء يضل يا فاعل أؤ إلهي يهدينا يا فاعل أؤ إلهي إلهي با وحنا هنونية وحنا باضيية نبي محمد عليه الصلاة والسلام هداية مرنا والله مرنا والقاء فيه إنك لا تهدي من أحببت بالقول أدو هنونين ميسد كاد شعلاته هداية هذا إلهي بالله سبحانه وتعالى إلهي أياها إيا إضلال كبا خلق وحو أبوري الاهتداء هنونك iyo wadalaala baadiyowga hanuunida la hanuunayo iyo baadiyowga la baadiyoobayaba ilaahay baa abuuray walmukhtaaru mukhtaarku eeg ihtida ayuu yidhi hidaaya haddama odhanin ihtidaha iyo dalaalka idlaal ma odhanin idlaal dalaal buu ku yidhi waayo adiga ficilkaagaa la eegayaa ilan aayaddii kale ayuu ayaa jirtay oo ahayd wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun ihtidu waa ficilkeenna dalaalkuna waa ficilkeenna labadanba kolkaa makhluuq khalaqa wuxuu abuuray ilaahay alihtidaaa hanuunida hanuuninta ha odhan hanuunida dhe iyo wadalaala baadiyowga labaduba ilaahay baa subxaanahu wa tacaala abuuray oo waa makhluuq wlmukhtaaru mukhtaarku ana lufa lufigu waa khalqu qudrati daaca daacada iyo cibaadada khayrka kartideeda oo lagugu abuuro ayaa la yidhaahdaa lufi watawfiiqu tawfiiqduna kadaalika saas oo kale weeye tawfiiqduna waxa weeye daacada kartideeda oo lagu abuuro sidaas ayaa iyadana lagu tilmaamay walow hadda hadallo badani ay ku jiraan oo tacriifkani uu yahay tacriifka ashaaciradu ay u badan yihiin walkhidlaanu khidlaankuna didduhu labadaa ayuu ka soo hor jeedaa oo khidlaanku labadan wuu ka soo hor waxa weeye abuurid lagu abuuro markaa macsiyada kartideeda oo naftaada lagu dhex abuuro walkhatmu khatmiga oo daboolidda ah wadabcu iyo dabciga eg khatama allaahu calaa quluubihim buu ilahay odhan jiray ama dabaca allahu calayha bikufrihim baa la odhan jiray walakinatu iyo akinada jacalnaa calaa quluubihim akinatan buu ilaahay yidhi walakfaal iyo qufullada am calaa quluubin akfaaluha waa khalqu dalaalati baadinimada oo la abuuro filqalbi qalbiga dhexdiisa lagu abuuro buu ku yidhi walmaahiyaatu maahiyaadka oo xaqaa'iqda ah majcuulatun waa mid la fil asaxi asaxa oo la yeelay weeyi haddaba maahiyaadku waa xaqaa'iqda shayga e waa majcuulo oo waa shay abuuran oo diyaar ah oo sidaa lagu abuuray fil asaxi mutlaqan inagoo waxba kala qaadayn buu ku leeyahay maahiyaadku waxa weeye xaqaa'iq baa jirta hadda jirtay oo markii hore jirtay oo dib qaarkood ay ka iman doonaan maahiyaadka o dhani waa majcuulo buu ku leeyahay xaqaa'iqda oo dhani waa majcuulo xaqaa'iqda o dhan xaqaa'iqda dee insaanka waa la garanaya waxbaa loo yaqaani alxayawaanu naatiq walmaahiyaatu maahiyaadka kiyo loo eegin ashkaasta cali iyo cumar iyo cabdi de iyagu waa makhluuqune walmaahiyaatu maahiyaatku majcuulatun waa kuwa la abuuray fil asaxi qowlka asaxa ah oo la diyaariyey waa la yeelay oo waa la diyaariyey fil asaxi majcuuladaasi waxa weeye yeelid weeyi abuurid waa la odhan karaa laakiin waa yeelid majcuula waa mid la yeelay oo lasii diyaariyey weeyi hadda iminka qiyaamada haddii wax lasoo saaro aynaan weli arag waa iska diyaarsan yahay baa lagu ayuu ku leeyahay walmaahiyaatu majcuulatun fi lasaxi muqaabilka ka soo horjeeda muxuu leeyahay isaga laftiisu inay majcuulo tahay ma diidana khilaafkun baa lafdiya walkhulfu khilaafka ku jiraa mas'aladu lafdiyun waa mid lafdi ah oo waxaa la leeyahay uuni ka hore wuxuu lahaa maahiyadu waa majcuulo oo looma kala qaadayo inay tahay murakabo iyo inay tahay basiito ka dambena wuxuu leeyihuun hadday tahay murakabo sida insaanka oo kale dee nolol iyo fikir buu ka kooban yahay hadday tahay murakabo waa majcuulo walmaahiyaatu maahiyaatku majcuulatu waa kuwa la yeelay fil asaxi qowlka asaxa ah waalkhulfu khilaafkuna lafdiyun waa lafdi arsala wuxuu diray ilaahay tacaalaa sarreeye rusulahu rusushii ayuu diray bilmucjizaati mucjizooyin buu ku diray ilaahay baa rususha mucjizooyin ku diray wakhasa muxameda nebi maxamed wuxuu ku khasisay sala allahu calayhi wasalam biannahu rasuulku khaatimunebiyiin khaatamunebiyiina nebiyiinta kii ugu dambeeyey inuu yahay almabcuuhu waxaana loo soo diray ila alkhalqi khalqigaa loo soo diray kaafatan dhammaan wa uuxiya ilaya haada alqur'aan liundirakum bihi waman balaga almufadalu calayhim waa ka loogu fadilay oo nebi maxamed baa ugu fadilnaa uma alambiyaau nebiyada ayaa ku xiga oo fadliga ku xiga rasuulka uma khawaasulmalaaikati malaaigta khawaasteeda ayaa haddana kusoo xigta nebiga mucjizaa lagu diray buu yidhi mucjizadiibuu haddana doonaya inuu taabto walmucjizatu mucjizadu amrun waa amar khaariqun dilaacinaya lilcaadati caadada mucjizadu waa amar khaariqo caadada dilaacinaya maqruunun waxaa lala xidhiidhiyey bitaxadi carin baa lala xidhiidhiyey yaa keeni kara taas oo kale ama yaa waxaasoo kale isku maca cadami lmucaaradati bushin la-aanteed maceega cid mucaaradaysiina ma jirto markaasaa la odhanayaa wa waa mucjizo mucjizadu waa amrun khaariqun lilcaada maqruunun bitaxaddi amrun khaariqun lilcaada maqrun bitaxaddi maa adam lmucaarada mucaarada ma iman karto oo qur'aanka markii rasuulka lagu soo dejiyey ee la yidhi suurada u kooban yaa keeni karaya dee cid alla cid keentay ma jirto ilaa qiyaamada cid keeni kartaana ma jirto dhaqaalo kasta iyo aqoon kastaoo la sheegto suuradda ugu kooban oo kale lama keeni karayo waa maca cadami lmucaarada waliimaanu iimaanku tasdiiqu tasdiiqulqalbi qalbiga rumayntiisa weeyi wa yuctabaru fiihi waxaa la ictibaarinayaa talafudulqaadiri ka qaadirka ah ku hadlidiisa bishahaadatayni shahaadataynka uu ku hadlo insha allah wuxuu inoogu joogi doonaa waliimaanu tasdiiqulqalbi ويعتبر برتاس إنه كبلا بدون عشر كينا ذنبه والله سبحانه تعالى على وعلم